الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إعراب المثنى إعراب المثنى مثناha إعraabkiisi المثنى waxaynu soo qaadanay sida loo sameeyo waxaa loo sameeyaa waxaad soo qaadanaysaa ismi mufrada sida muxamed waxaad ku daraysaa alif iyo nuun ama ya iyo nuun oo mar walba nuuntu hoos dhigan tahay muxamad waxay noqonaysaa almuxamadani almuxamadayni kitaabun kitaabaani kitaabayni qalamun markaad muana ka dhigaysa qalamun waxaad odhanaysaa qalamaani dee aad alifii nuun ku darto ama qalamayni muslimun muslimaani muslimayni mayni muslimiina haddaad tira dakr saalim bay noqonaysa muslimiina laakiin muslimayni wey muano muslimayni rajulu rajulaani rajulayni imra'atun imra'ataani imra'atayni aalibun aalibaani aalibayni tilmiidun tilmiidaani tilmiidayni halkana waxaynu ku qaadanaynaa sida loo icraabo maxaa lagu godaa maxaa lagu nasbiyaa maxaa lagu jaraa <clears throat> maxaa lagu godaa marka uu dhaco ismigan muanihii meelihii la godayy <clears throat> markaa markaad rabta inaad goto waa inaad dhigto ismigan meelihii ismiga la rafcinayey ama la godayay maala waa inaad faacil ka dhigto aacil ama waa inaad mubtada ka dhigto ama waa inaad khabar ka dhigto ama waa in maalan kaana waa ismigo ismigeygi aad ka dhigto ama ina waa khabarkoogii aad ka dhigto ama waa inaad ka dhigta nacti raacaya wax marfuuca oo godan raacaya weli intaynu soo maray ee la godayay waa inaad dhigto maalan saydun markaan muana ka dhiga saydani markaan dhigo fii mowdici rafci markaan rabo inaan godo waxaan odhanayaa jaaa saydaani jaaa saydaani faacil baan ka dhigay mubtadaan ka dhigi karaa iyo khabar azaydaani qaa'imaani azaydaani waa mubtada qaa'imaani oo muana iyada lafteedu ohanaa waa khabarkii azaydaani qaa'imaani ama waxaan ka dhigayaa ismu kaana waa khawaatiha kaana azaydaani qaa'imayni kaana zaydani azaydaani way godan yihin lann waa ismu kaan ama asbaxa zaydaani yani markasa masruurayni ina khabarkaygaa marfuuca khabarkaygaa ka dhigaya ina zaydayni qaaimaani qaa'imaani waa marfuuc marka meel kastoo muanaha la godayo waa in lagu godo waa inu muanuhu alif yeesho azaydaani haddaad aragto ama kitaabaani qalamaani qaa'imaani xaadiraani haa'ibaani muslimaani muminaani aliftii nuuntaa markuu wato aliftaa wato waa marfuuc wuu godan yahay haddii uu mansuub yahay yaa loo bedelaya wuxuu isku bedelayaa azaydayni kitaabayni qalamayni madrasatayni mucallimayni aalibayni saasuu isku bedelaya haddii uu majruur yahayna yadaasun buu yeeli waa qaaimayn iyo rajulayn iyo kitaabayn marka markuu godan yahay wuxuu noqonayaa kitaabaani aliftaasa kutusaysa inuu godan yahay markuu mansuub yahay ee la nasbinayo ya baa loo bedelaya kitaabayni markuu majruur yahayna waa isla taas lafteeda yadaasun buu leeyahay maxaa la dhaha kitaabayni wey kitaabaani waa markuu marfuuc yahay kitaabayni ama waa mansuub ama waa majruur maxaa lagu kala garanaya labada midku yahay kitaabayni labadaba kitaabayni baa laodhanaya markuu fii xaalati nasbi joogana waa kitaabayn fii xaalati ljar markuu joogana waa kitaabayn maxaa lagu kala garanaya halka uu jumlada kaga jiro ayaa lagu garanaya maalan markaad dhahdo ra'aytu arrajulayni markaad dhahdo ra'aytu waxaan arkay waa ficil iyo faacil mafcuulkii baad ayaad filanaysa ood sugaysa arrajulayni labadii nin baan arkay waa mafcuulkii wixii la arkay weeye marka halkaa inuu mansuub yahay way muuqata halkaa inuu mansuub yahay way muuqata markaa la idhaahdo qultu lirajulayn qultu lirajulayni labadii nin waxaan ku idhi lirajulayni halkaana waxaad garanaysaa maxay ah inay tahay maxay ma mansuubba mise waa majruur waa majruur leanno xarfujar baa ku jira dahabtu ila ila ila zaydayn markaan arko ila zaydayn ama ila rajulayn ilaa soo geliyo ma majruur baa markaa mise waa mansuub waa majruur arajulaynidii mansuubna way noqon kartaa arrajulayni markay yadaa wadato majruurna way noqon kartaa waxaa lagu kala garanaya halkay jumlada ka dhacdo markay majruur noqonayso mala xarfujaro kale waa ina ka horreeyaan iyo waxyaabaha kale waxjaraa waa ina ka horreeyaan markay mansuub noqonaysana meelihii nasbaha waa ina taalo kelmadda la nasbin jiray mafcuul bihi markay tahay kaana waa khawaatuha khabarkayga hadday tahay wa kaana allaahu qafuuran teelkaygu hadday taagan tahay la nasbinayay ina waa khawaatuha ismigooga haddii ay tahay ismigooga la nasbiya ina allaha meelihii la nasbinayay hadday kelmadu dhacdo oo rajulayn iyo kitaabayn iyo qalamayni la dhaa waa mansuub meelihii la jarayey xuruufuljar oo kale maalan markay soo galaan haddii ay dhacdana kelmadu waa majruur alamila laciba way ciyaareen alwaladaani labadii wiil ittafaqa shariikaani labadii shirkada ahaa way iswaaaeen way heshiiyeen ittafaqa way iswaafaqeen way heshiiyeen ashariikaani labadii shirkada ahaa awraqat shajarataani labadii geed way caleemeeyeen xadara way yimaadeen almusaafiraani labadii qof ee musaafirka ah marka halkaa waxaad arkaysaa dhammaantood tusaalayaasha afartu halkaa inoogu qoray faacil buu ka wada dhigay muanihi leanna waxaa ka horeeya laciba way ciyaareen marka alwaladaani faacilkii waa ku ciyaaray ittafaqa way iswaafaqeen ashariikaan baa iswaafaqay awraqat way caleemaysay ashajarataan xadara almusaafiraan marka ficilada hore ee laciba ittafaqa awraqat xadara dhammaantood waa ficlu maadin mabniya cala alfatxi awraqat waxaa la socota taaw tanii asaakina wtaaw taaw taniifi saakina alwaladaani alshariikaani alshajarataani almusaafiraani mid waliba waxa weeyaan faacilun marfuucun wacalaamatu rafcihi alif wacalaamatu rafcihi alif muanaha aliftaasaa lagu goda wacalaamatu rafcihi alif niyaabatan can اdama asalka in wax lagu godo waxa wey calaamadda asligii waa adama haddii wax la godayo marka marka alif wax lagu godo waxay ka naa'ib tahay waxay ka taagan tahay halkii damada baabka godaalka waxa iskale damada adama in wax lagu godo wey haddii wax la nasbinayo wax la kordhigayana fatxa asalku waa in fatxa lagu kordhigo waynu soo maray calaamaat اlicraab اlasliyatu waynu soo maray calaamaat اlicraab alasliya waa adamaة lirafci wاlfatxaة linasbi wاlkasraة liljari wاsukunu liljasmi wey haddii wax la godaya waa dama marka wax la nasbinaya waa fatxa marka wax la jaraya waa kasra haddii wax la jasminaya ama la reebayana waa sukuun calaamaadka icraabka asliga wey hadihi hiy alcalaamaat alasliya waxa kale wax lagu godo ama wax lagu nasbiya ama kuwa aan ahayni waa niyaabatan can weyaan marka wax la godayo wixii aan dam ahayn wa lagu godaaba waa niyaabatan can dam marka alwaladani faacilu marfuucu wacalaamaة rafci altaasa lagu goda niyaabatan can dam lanahu muana aliftu markaa damadii bay ka taagan tahay meesheedii waa calaamatu rafci waxayna tusaysaa inay kelmadani godan tahay nuunta ka dambaysa iyadu maxay tahay nuunta muanaha alwaladani ama alif iyo nuun baa lagu daraa ama ya iyo nuun mar walba nuun baa ku jirta meesha musanna nuuntaasi waxay yidhaahdeen waxay ka taagan tahay tanwiintii markuu ismigu mufrad ahaa ku jirta walaadun markuu ahaa walaadun laciba walaadun walaadun tanwiintii halkaa ku jirta ayay ka bedeltahay wanuunu ciwadun can الtanwiini fi اlsmi اlmufrad tanwiintii ismiga mufradkaa ku jirtay ayay ka ciwadtahay waayahay lacib اlwaladaani اتفق الشريكان الشريكان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد halkaasi qaybtaasi waa markuu musanuhu godan yahay wuxuu yidhi qaybta kale kaafa'tu waxaan abaalmariyey aan jaa'isad siiyey abaalmarin fiican alwaladayni almukaafa'a ladha kaafa'tu waxaan mukaafa'a iyo jaa'isad fiican siiyey alwaladayni labadii wiil xadatu waxaan u sheekeeyey ashariikayni tasallaqtu waxaan fuulay ama fantay koray ashajaratayni labadii geed waddactu waxaa sagootiyey almusaafirayni labadii safrayay kaafa'tu xadatu tasallaqtu wadactu waxa way dhammaantood ficlu wa faacil wa ficlu maadin mabniyu cala sukuun ficil maadi sukuun lagu bineeyo lannahu waxaa la xidhiidhay liitisaalihi bitaa' lmutaxarika taa mutaxarik ayaa la xidhiidha saddexdii xaaladood sukuunka lagu banaynaya wey xaadatu watadii ataa mutaxarika waxa sukuun lagu banayay haddaad tidhahda xaadaanaa naa addaalatu cala alfaacil aad la xidhiidhso iyo hadday aad nuunu niswa la xidhiidhso xaadaanaa saddexdaasaa sukuun lagu banaynaya marka waa ficlun maadin mabniya cala sukuun taaduna waa faacil wataa damiir weeye muttasil fii maxalli rafcin faacil marka laysku daro markaa kaafa'tu xadatu waxaa laysku yidhaha ficlun wa faacil kaafa'tu waxaan abaalmariyey iyad abaalmarinta siisood abaalmarisay alwaladayni mafcuulun bihi mansuubun waa kuwii abaalmarinta la siiyey mafcuulun bihi mansuubun wa calaamatu nasbihi alyaa maanahi abaa lagu nasbiya niyaabatan wacalaamatu nasbihi baabu nas baa jooga wacalaamatu nasbihi alyaa niyaabatan can ilfatxa marka nasba laga hadlayo asalku waxay ahayd fatxa in lagu nasbiyo marka ya lagu nasbiyey yaadu waa niyaabatan can ilfatxa wnuunu ciwad can الtawiini fi اlsm اlmufrad xaadatu waxaan u sheekeeyey ficlu wa faacil ashariikayni labadii qof ee shirkada ahaa ayaan u sheekey mafcuulu bihi mansuub waa kuwii aad u sheekaysay ama loo sheekeeyey mafcuul bihi mansuubu wacalaamatu nasbihi alyaa yadaasaan lagu nasbinay niyaabatan can اlfatxa baabu nasba marka la jooga asalku waa fatxa wanoonu ciwadun can tawiini fi lism mufrad kuwa kalena waa la mid wadactu waa min atawdiic wey sagootintii iyo ambabixintii iyo qofka musaafirkaa lasii dhoweeye lasii raaco wadactu ficlu wa faacil almusaafiriina mafcuul bihi almusaafirayni almusaafirayni muana ka dhig mafcuul bihi mansuubun wcalaamaة nasbihi alyaa niyaabatan can اlfatxa lannahu muana wاnuunu ciwad can tawiini fi ism mufrad qaybtan saddexaada u dambaysa wuxuu yidhi acطaytu اlkurata kubaddii waxaa siiyey lilwaladayn labadii wiil acطaytu waxaa siiyey alqurata lilwaladayn baa ishtaraytu waxaa wax ka soo iibsaday ishtaraytu shayan min ashariikayn labadii nina shirkadahabaan ka soo iibsaday danawtu waxaan u dhowaaday min ashajaratayn labadii geed sallamtu waxaan salaamay sallamtu cala almusaafirayn labadii qof ee safarka ahaa ayaa salaamay acطaytu اlqurata kubaddii waxa siiyey acطaytu ficlu wa faacil ficlu maadi mabniy cala sukuun iyo taado faacilkiia ataa mutaxarika ama taa faacil baa laha alkurata mafcuul bihi mansuub wcalaamaة nasbihi alfatxa waa wixii aad bixisay wcalaamaة nasbihi alfatxa fatxadii asalkii baa lagu nisbiyey tan waa ism mufrad lilwaladayni allaamu xarfu jar lilwaladayni walilaahi oo kale allaamu xarfu jar alwaladayni ism majruur biاllaam wacalaamaةu jarihi alya musanaa ya baa lagu jara ya baa lagu nasbiyaa ya baa lagu jara wacalaamatu jarihi alya niyaabatan niyaabatan can اlkasra jar baa la joogaa jarka in wax lagu jira kasra asla niyaabatan can اlkasra lannahu muhanى wnun ciwad can التwhiini fi اlsm اlmfrad ishtaraytu ficlu وfaacil min الشharيkayn min xarfu jar الشharيkayn ism majruur bmin وcalaamaة jarhi alyaa نiyaabaة can اlkasra لأnnahu muhanى wnuunu ciwad can التwhiini fi اlsm اlmfrad danawtu waxaan u dhowaaday ficlu وfaacil min الshajaratayn saasuu madu icraabaysa sallamtu cala almusaafirayn ayaan salaamay halkaana waxaa ka muuqata muanaha marka la jarayo yabaa lagu jara horeyna waxaan u soo maray marka la nasbinayo yabaa lagu nasbiya marka labadaa jeerba waa isku mid un muano labada jeerba alwaladayni wey alwaladayni alshariikayni alshajaratayni almusaafirayn wey xaalatu nasbi markuu taagan yahay iyo xaalatuljar marka uu joogo waa isku mid waa wada shariikayn waxaa lagu garanaya inuu mansuub yahay inuu majruur yahay jumlada ku jira iyo waxa ka horeeya lagu garanaya marka la idhahda min ashajaratayni inuu majruur yahay waa waadix inuu majruur yahay lanno min baa ku jirta marka la ydhaahdo tasallaqtu shajaratayni ama aactu shajaratayni ladhao aactu shajaratayni inuu mafcuul yahay waaix way muuqata marka eh, khulaasadu inoogu soo koobaya wuxuu yidhi yurfacu lmuana muanaha waxaa lagu godaa markuu meelihii la godayay uu dhaco sida faacil oo kale mubtada khabar iyo kuwii lamidkaa ah. yurfacu lmuana waxaa lagu godaa baa lagu godaa wayunsabu waxaa lagu nasbiyaa ama lagu kordhigaa wayujaru laguna jaraa bilyaai ya baa lagu jaraa ya baa lagu nasbiyaa oo lagu jaraa yunsab wayujar bilyaa tamriinaat cayin اlmuhanى almarfuuca wاlmansuuba wاlmajruura fi اlcibaaraat اlآatiyati wabayin الsababa wcalaamaة اlإcraabi fi kul cayin اlmuhanى muhanaha cayin muhanihii almarfuuc ah imka cayin waa ficlu amrin mabniya cala sukuun sida iqra idhab faacilku halkaasuu ku jiraa waa la fahmaya qofka lala hadlaya wey anta adigaa cayimaya almuhanى waa kii la cayimaya iqra اlkitaaba haddaan idhahdo kitaabku waa kii la akhriyay iqra اlaayata iqra اlxadiiثa cayin اlmuhanى almuhanى mafcuul bihi mansuub وcalaamaة nasbihi fatxaة muqadaraة calى اlأlif manaca min ظuhuuriha الtacadur almuhanى wuxuu la mid yihiin almustaفى iyo mxuu ahaa muusa ciisa alcaصى alrida alhuda maxaa la odhan jiray ismiga alsmu almaqsuur ismigii alifta lahaa muanihii almarfuuca ahaa waa nacti nactun mansuub lan mancuudkiisa ka horeeya mafcuul bihi mansuub bu isaguna waa in mansuub noqdo almarfuuca nactun mansuub calaamatu nasbi alfatx wlmansuuba iyo wlmajruura wuxuu raacsan yahay ama ku cadfan yahay ou daba socdaa almarfuucadii iyaguna mansuub bay noqonayan fi اlcibaaraati waa fi oo xarfujana iyo alcibaaraati ism majruun bifi oo calab jira alkasra cibaaraadkii alaatiyati waa nacti majruun wabayin ficlu amrin mabniya cala sukuun faacilku waa anta asababa waa mafcuulkii waa wixii la bayaaminaya sababta sheeg wa calaamata sababkay daba socota ama ku cadfantaa leedhaha wa calaamata mudaaf alicraabina mudaafun ilayh mudaafi mudaaf ilayhi wax la ydhahda weye fii kullina waa xarfu jar iyo majruurkiisi jaarun wa majruur albaabaani maftuuxaani labada albaab way furan yihiin albaabaani labaday ridood maftuuxaani way furan yihiin albaabaani waa mubtada marfuuc wa calaamatu rafci alأlif liannahu muana وcalaamaة rafci alأlif niyaabة can الضm لأnhu muثanى maftuuxaani khabar mubtada marfuuc wa calaamatu rafci alأlif niyaabatan can dama لأnه muثنى mar walba nuunu ciwad can tawini fi اsm mfrad albaabaani maftuuxaani waa mubtadiya khabar labadu waa marfuuc yajuru اlmixraaثa mixraadka waxa jeeda birtan beerta lagu qodo ee dhulka gasha waxa jeeda hawraani laba dibi ayaa jeeda yajuru waxa weeye ficlu muطaaricu marfuucu almixraaثa mafcuul bihi mansuub mixraadki waa kii la jiidayey hawraani baa jiida waa faacilki kuwa wax jiidaya wey faacilu marfuucu wcalaamaة rafci alأlif niyaabatan can اdama lأnhu muثanى wanuunu ciwad can tamwiini fi ism mufrad tamshi dajaajatu waxay ku socotaa digaagu wuxuu ku socdaa calى rijlayn dajaajadu waxay ku socotaa calى rijlayn laba lugood tamshi ficlu muطaaric marfuuc wcalaamaة rafci damaة muqadaraة calى اlyaa manac min duhuriha iqal saynu ku soo qaadanay ficilkii muطaaric muctal akhirki الدجاجة فاacل مرفوع وعلامة رفع الضم على xرف jر رجلين اسم مجرور بعلى وعلامة jر الياء نيابة عن الكسرة kaanat xujratayn inta kale idinkaa aaraabi kaanatnaa ku daro kaanat xujratayn labada xujro waxay ahaayeen labada qol dayiqatayn laba cidhiidhia kaanat waa ficlu maadin mabniyun ficlu maadin naaqis mabniyun cala alfatx wata taw taniif alxujrataani ismu kaana marfuuc wcalaamatu rafci cala alif niyaabatan can adama liannahu muhanna wanuunu ciwadun can الtanwiini fi lismi mufrad dayiqatayni خبر كان منصوب وعلامة نسب الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى marka kaana markay soo gasho ismigana way rafcinaysaa waa inay gudo alif loo yeelo alxujrataani khabarkana way nasbinaysaa marka waa in ya lagu nasbiyo dayiqatayn dayiqatayn كان الزaydاni قاaئmayni وكاna المعalimaani xaadirayni saas أkltu تufaaxatayn baan cunay qara'tu min alkitaabi kitaabka waxaa ka akhriyay safxatayni safxataynku waa wixii aad akhriday waa mafcuulkii ishtaraytu alkitaaba waxaa ku iibsaday biqishrayni biqirshayni biqirshayni laba qirshi qirshiga musaarida isticmaasha sida qarshiga etoobiyaanka oo kale weeye ina alkabshayni samiinaan labada wan waa ay cayilan yihiin ama way shiris yihiin ina alkabshayni samiinaani ina halkaana ku jirta ooreynasbinaysa in allaha ka dambana way godaysaa afuurun muaninaysan baa lagu sameeyey alkabshayni yabaa lagu nasbiya ina alkabshayni waa ismu ina mansuub wa calaamat nasbi alya samiinaani wa khabaru ina marfuuc wa calaamat rafci alalif marka meesha la godayana alif baad ku daynaysa oo alif baad u yeelaysa meesha la nasbinaya ama la jarayana waa inaad yaa u yeesho ina alkabshaani haddaad tira halkaa waa khalad an ina waa ka dambeeya way nasbinaysa waa ismigeyga musanahana waxaa lagu nasbiya alya waa inaad yaa u yeesho ina alkabshayni samiinayni ma noqonayso ta samiinayni waxaa laga rabaa khabaro ina oo marfuuca musanahana waxaa lagu rafciya alalif samiinaani waayahay atamriin ثaani dac muhanaa kuli kalimati min alkalimaati alaatiya fi jumlati mufiida kelmad kasta oo kelmadaha soo socda ka mida ah muanihiisa jumlo geli camuud oo kale waa tiirkii camuud ama wixii kor u taagan ayaa la dhaha ufuqi iyo camuudi baa loo qaybaya shaygu xagga uu u fidsan yahay ufuqi haddii jihooyinka dhinacyada u jeedo ufuqi baa la dhaha haddii uu sida tiirkaoo kale kor u taagan yahayna waxaa la dhaha camuudi waa tiir camuudku waa tiirkii waa yahay amudan iyo amudayn baa loodhanaya amudan iyo amudayn waxayna ku xidhan tahay raabka meeshaad digto raabka halkaad ka dhigtay ku xidhanta waa yahay oo haddii aad tidhahda haadani camudaani labadani waa laba tiir haadani camudaani waa khabar markaa waa la rafcinaya haddii aad tidhahda raaytu amudayni raaytu camudayni waa la nasbinaya nadartu ila alcamuudayni haddaad tirahdo waa la jaraya marka camuudaan iyo camuudayni buu noqonaya urfa urfataani urfatayni kursiyun kursiyaani kursiyayni nakhlatun timirtii geedkii timirtaa nakhlataani nakhlatayni hazaalun garanuugtii hazaalaani khasaalayni suuratun suurataani suuratayni caalimun caalimaani caalimayni ama caalamun oo caalamkii caalamaani laba caalam caalamayni baayicun baayicaani baayicayni qalamun qalamaani qalamayni iyo xajarun xajaraani xajarayni waxaad oranaysaa akhadtu xajarayni التمرين الثالث ثن الكلمات الآتية ثن تثنية wey laba ka dhig markaad leedahay ثni baad oranaysaa ثni ijmac saynu soo maray jamc ka dhig wey laba ka dhig muثane ka dhigna waa ثni ثni الكلمات الآتية وضعها بعد التثنية في جمل مفيدة jumlooyin kala duwan dhiga النخلة الشhاarع السفينة الجبل الجuنdiي aljundiyaani aljundiyeyni jumlooyinna waad soo gelinaysa waayahay tamriinka u dambeeya ee lixaad atamriin asaadis tamriin fi اlcraab namuudaj yajuru اlcajalata waxaa jiida taayirka ama gaari dameerka waxaa jiida alcajala inta alcaraba laydhaa ee ujiido weye ujiido dameerkaoo kale ama farduhu ay jiidaan waxa aad odhanaysaa yajuru waxaa jiida alcajalata jawaadaani laba faras ayaa jiida yajuru ficlu mudaaricun marfuucu bidama alcajalata mafcuulu bihi muqadam wuu soo hormaray oo faacilkiibu ka soo hormaray mansuubu biاlfatxa jawaadaani faacilu marfuucu biاlalif liannahu muhana فاacل مرفوع وcلاaمة رفع الألف نياaبة عن الضمة لأنه مثنى waa صح weeye oo إعراabka ugu kaabisa استaعاaر عaلي عaلي wuxuu soo ergistay soo caariyeystay kitaabayni laba kitaab qof ka soo qaato yidhi ii dhiib aan ku soo celiye isticaaradu waa saas isticaara ficlun maadin mabniya cala alfatxi caliyun faacilun marfuucun bidama kitaabayni mafcuulun bihi mansuubun wacalaamatu nasbi alya liannahu niyaabatan can alfatxa eh, liannahu muhana acrib اljumala alaatiyata jumlooyinkan icraab alhirataani labada eh, bisadood nadiifataani waa nadiif ila alghaa'ibayni labada maqani mariidaani way bukaan waqafa talaamiidu ardaydu waxay istaageen fii safayn intaana idinkaa soo icraabaya icraabu jamci اlmudakar asaalim wallahu aclam